bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيin ama bعdu qala الناظم raximh اllah taعaalى wاlأصl fي caadatina الإbاxة xatى yجiءa صاrف الإbاxة walaysa mashruuعa min الأmuuri غayr اladي fي sharcina madkuuru walaysa mashruuعa min الأmuur غayr اladي fي sharcina madkuur wuxuu yidhi naadimku walaslu asalka fii caadaatinaa caadaadkeenna dhexdooda ugu asal ah alibaaxa weeyaan ibaaxo iyo bannaanaansho asalku waa ibaaxo wixii caadaad ku saabsan xataa intii yajii'a uu ka imaanayo saarifu libaaxa ibaaxada mid leexinayo kii ibaaxada leexinayo iilaaya intuu ka imaanayo oo taxriimka keenayay ibaaxadaas baan joogaynaa walaysa ma ahaanin hayru ladii kii waxaan ahayn fii sharcinaa annaga sharcigeenna dhexdiisa madkuurun ku lagu xusay ah ma uusan ahaanin wixii aan sharcigeenna lagu xusin mashruucan mid la jideeyo min alumuuri xaal uu marka umuurta ka mid yahay kaasna shaygaasi oo cibaadaadkii buu marka u jeedaa cibaadaadkiina mashruuc maahan waxaan sharciga lagu xusin ayb walaysa ma ahaanin kayru ladii kii kayrkiis madkuurun la xusay fii sharcinaa sharcigeenna dhexdiisa lagu dhex sheegay wixii aan ahayn mashruucan ma ahan eh, ku la jideeyey ma ahan ayb min alumuuri oo umuuraha markaa cibaadaadkii iyo waxaas ah ayb labadan beyd marka wuxuu ku sheegayaa laba asal asalna waxaa weeyaan wixii caadaad iyo waxaa ku tacalluqo asalka kalena wixii cibaadaad ku tacalluqo marka wuxuu rabaa inuu yidhaha alaslu fi lcaadaati alibaaxa waalaslu fi lcibaadaati almancu waalxadru ilaa daliil ee waxaa in loo hela maahane labadaas asalna waxaa laga kala qaatay asalka cibaadaadka manci inay yihiin oo aan cibaado la samey karin laguna ziyaadi karin ilaa daliil in loo haayo maahane am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah yaa laga qaatay oo waxaa lagu ceebeeyey mushrikiintii inay cibaadaad ka dhigteen wax aan alla u jidaynin inay diin ka dhigteen yaa aada loogu ceebeeyey ayb waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul in allaha laa yaamuru bilfaxshaa'i ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun wax aydnan ogeyn miyaa ilaahay ka sheegaysaan umuurahaas ilaahay ma jidaynin dhinaca kale caadaadkii iyo waxyaabahaasna waxyaabihii alla u xalaaleeyey oo iska xarimi jireen iyo aada loogu ceebeeyo qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisqi ayuu ilaahay yidhi aayaddii kalena waxay ahayd qul ara-aytum ma anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun aayaadkaasaa marka ay ku xiran tahay iyo xadiidka nebiga sal ll ly slam ee ahaa man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun iyo wixii aan marka cibaada wixii annaga diinkeennii waxaan ahayn qofkii ku camal falo ilaahay ugu dhowaado cibaado ka dhigto fa huwa raddun ay marduudun calayhi waa lagu radinaa lagu celinaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam xadiidkaa uu tilmaamayna waxay ku tilmaameen culimada qaar nisfu diin ama diinka rubcu diin iyoiyoy yidhaahdeen maxaa yeele wax badan baa soo gelayso wa minhu marka ayaa waxaa soo gelay iyo xadiidkii kale ahaa fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala marka kullu bidcatin dalaala marka la leeyahay waa qaacido xadiidku wuxuu qaacido weeyaan oo midan dambe walaysa mashruucan min alumuuri hayru ladii fii sharcina madkuur taas iyay marka daliil ugu yahay ayb ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu ku yidhaahdaa kullu bidcatin dalaala waa qaacido ay hoos gelayaan wax furuuc fara badan ayb bidcooyinkaa marka dadka gobol waxay u fakeraan ama ay yidhaahdaan shayga bidcada noqonaayo si gaar a ah waa in loo xarimayo si gaara ah mansuus taxriimkiisu uu cad yahay oo mansuus uu yahay ayay dhahaan meeshaasna marka faham khaldanaa kasoo baxaya oo shay allaale shaygii cibaado alle loogu dhowaado oo diinkan qof kusoo darsado iyagu waxay leeyihiin waxaa laga celin karaa marka nas gaara uu kusoo arooro oo la yidhaha cibaadadan heblaaye heblaaye la yidhaahdo ma bannaana markaasaa camalku bidco noqonaa bay leeyihiin amaa deliil kuma soo aroorin deliil maahanay dheheen cadamu wuruudi daliil deliil maahan bay dheheen nacam waxaa nebigu ma samaynin deliil ma laga dhiga karay dheheen taasna khalad waa nacam haddii sidaas la dhahaa waxaa macno beelaayo kullu bidcatin dalaal haddiiba bidco walbaa in la sheega ay u baahan tahay si gaara in loo sheego nas gaar ah oo magaceeda sheegaayo haddii loo baahan yahay kullu bidcatin tan baa maalaa yacni iska noqon lahayd maxaa yeeley xadiidku wuxuu leeyahay bidco kastaa marka waa in bidcada la dabdiyo oo la qeexo markii la qeexo kadibna wax allaale wixii furuuco iyada soo galo gadaal ka yimaado xalkaas un in la geliyo taasaana sax an qaacidada sheekh uu sheegayana taa saas kitaabu اlictisaam bisunan ibnu xajar saasuu fatxulbaariga ku yidhi ayb bidco marka macnaheeda sharciga oo aan madmuum ahaynna ma jirto yidhi albidcatu ama almuxdathaatu bimacnaaha sharciyi kuluhaa madmuumatun mid xasana iyo waxaas ma laha oo wanaagsan xasanaad iyo waxle ma jiraan ayb marka labadaa asal marka qofku inuu saas u ogaado waxaan marka culummadu ay qayb qaybinayaan qaarkoodna waxa asalka marka loo fiiriyay shareecaday asal ku yeelanayaan bidco maahan oo tii macnihii sharciga ahayd lagu qeexay maaha bidcada macnaheeda sharcigana waxaa la yidhahdaa alixdaaثu fi ddiini bacda alikmaal wixii diinka lagu soo daray bacda alikmaal markii la dhammaystiray kadib marka alixdaaث marka la leeyahay wixii waagii diinta jiray asal ahaayo hore u jiri jiray waa diin bidca maaha wixii nebiga ka sugnaaday bidco ma noqonayaan ayb fi اddiini marka la leeyahayna waxaa baxaya adduunyo iyo waxa ku saabsan oo ruux haddii adduunyadiisu oo waxyaabo cusub uu keensado ama dayaarad ama baabuur ama combyuutarba ha noqdo lagu intifaacsadee waxyaabahaasna ma la gelinayo baab sharciga bidco kuma aha waxaasna bidco uma yaqaana sharciga ayb oo nebiga baabuur ma raacin maxaad baabuur u raacaysaa iyo hadduu qofku yidhaahdo maba ahanba bidcaba taas sharcigu wixii uu bidcadu u yaqaanay maha alixdaahu fi ddiini bacda alikmaalna waxaa weeyaan marka markii la dhammaystiray kadib waxaa baxaaya markii diinku uu socday oo weli aunan dhammaystirmin wixii ay dadka samayn jireen bidcama lagu sheegi karaa ilaa sharcigaa u joogo middaas waa saxsantaha ama waa qaldantaha sharcigaibaa u taagan oo markaas soo degayo iyadana dadaa iska dhigdhiga inay daliil u keeni karaan bidcooyinka oo waxay yidhaahdaan xilligii nebiga saxaabadu waxyaabay iska sameeyeen adkaar ay akhriyeen baa jiray nebigiina ugama aysan dayanin marka bidca xasana inay jirtay daliil u tahay sida ninkii nebiga gadaashiisa yihi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira ayiban mubaarakan nebiga kama maqalay dheheen waxaas bidcana ma noqonino waa taas ee iyadana marka taasi bidco maba la dhihi karoo bacda likmaala ka maqan weli sharciga waa socday markaas hadday qaldan tahay nebigaa u taagnaayey ninkaas adiga laakiin hadda yaa kuu taagan yani marka inuu isaga isaga soo qiyaas qaata maaha uu yihahda anna waa samaynaa bidcadii ninkaasba waa sameeyey ninkaa fii cahdi tashriic wixii jiray waa la waa la bayaanin lahaa laakiin adiga waqtigaas ma joogtid intaas marka iyaga waxaa weeyaan tacriifkaasaa marka bidcada ugu fiican tacriif dheeroo shaadibi leeyahayna waa jiraa tacriifkan gaaban abu shaama iskale albaaci calaa inkaari اlbidaci wاlxawaadis ayuu ku sheega marka haddaad saa u fahamta marka bidcada qawaaciddeedana fahamto wax badan baa kaa furfurmaayo ayb marka shaarix wuxuu leeyahay wahadani اlaslaani labadan asl dakarahumaa shaykhu اlislaam raximah اllah ibnu taymiya ayaa sheegay ayaa sheegay <coughs> fii kutubihi ayuu ku sheegay wadakara wuxuuna xusay ana alasla asalka aladii banaa calayhi اlimaamu axmed asalka uu imaam axmed ku dhisay inuu yahay madhabahu madhabkiisa uu ku dhisay inuu yahay ka ayb oo waa maxay marka ana alasla wadakara wuxuu sheegay ibnu taymiya ana alasla asalka aladii banaa uu ku dhisay alimaam axmed imaam axmed madhabahu madhabkiisa caleyhi asalkaa korkiisa uu ku dhisay waxaa weeyaan ana alasla asalku fi lcaadaati waxyaabaha caadaadka dhexdooda alibaaxatu ayb falaa yuxaramu la xarimi maayo minhaa caadaadka xaggooda ilaa maa unbaa la xarimayaa warada uu soo arooray taxriimuhu xarim uu soo arooray taxriimkiisu wa ana alasla asalku fi lcibaadaati cibaadaadkuna alxadru weeyaan manci inaan la samey karin la keeni karin la siyaadin karin falaa yushracu lama jideeyo minhaa cibaadaadka xaggoodii ilaa maa wixii mooyaane sharacahu llaahu alla uu jideeyey wa rasuuluhu uu jideeyey maahane falcaadaatu caadaadku hiya maa shay weeyaan ictaada annaasu dadka ay ka dhigteen dhigteenoo min alma'aakili wax la cuno ah waalmashaaribi wax la cabaa wa asnaafi almalaabisi iyo dhar la gashto iyo iyo wadahaabi tegid walmajii'i imaatin walkalaami hadal ah wasaa'iri tasarufaati iyo tasarufaadka kale almuctaadati la caadaystay falaa yuxaramu minhaa la xarimi maayo kuwaas xaggooda ilaa maa wixii mooyaane xaramahu llaahu warasuuluhu alle rasuul uu xarimay ima binasin sariixin uu ku xarimay nas cad ayb nas sariixa uu ku xarimay ow amase yadkhulu gelaayo fii cumuumin cumuum soo gelaayo ow qiyaasin saxiixin soo gelaayo maahane wuxuu ku leeyahay caadaadkii marka waxaa ka mid a waxyaabaha la cuno la cabo la xirto de qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arisqi iyagii baa lagu qabsadayba dharkii bay ka tageen mushrikiintii kacbaday dawaafayaan dhar la-aan qaawanaan dharkana astur waaye waa ziino marka alla wuxuu leeyahay yacnii yaa xarimay ilaahay ziinadiisii addoommadiisa oo usoo saaray iyo waxyaabaha macmacaane xalaashay risqiga ah ayb waaba la yaaba yacni kan xarimayaa yaa xarimay oo maxag allaa laga xarimay marka haddaan kaanahu marka waxay tahay in la leeyahay sidaas aad yeelaysaan ma saxsana ayb oo asalkii baa ka tagteen wاdahaabi wاlmajii'i qofka sidou rabo meeshuu doonu tegi karaa meeshuu doonu ka imaan karaa wixii sharciga ka xariimay wاlkalaami hadalkii isagana waa sidoo kale wasaa'ir tasarufaati اlmuctaadati falaa yuxaramu minha la xarimi maayo ilaa maa xaramahu اllahu warasuuluhu alli rasuul waxay xarimeen maahane maxaa lagu xarimaa marka taxriimka xaggee laga faa'iidaystaa imaa binasin sariixin nas cad ow amase iyo ayb wax markaasi nas sariixa ku yimid wixii lagu xarimay ow amase yadkhulu maa yadkhulu waxa gelaya fii cumuumin cumuum aw qiyaasin saxiix nas caamaa jiro naska caamku soo hoosgelaa waxaan taxriimkan laga faa'iidaystay waa la ogolaya saarifo aw qiyaasin saxiix ama qiyaas saxiixa dhexdiisa ayuu galay qiyaaska saxiixa isaguna waa waa xujowa wailaa fasaa'ilu alcaadaati caadaadka inta ka soo hartay xalaalun weeyaan waddaliilu calaa xillihaana waxaa u daliila xalaaltinimadeeda qowluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica alla waa midka idinka lahaantiinna u abuuray waxa dhulka korkiisa yaallo dhan idinka alla idiin sameeyey waa xalaal marka wixii marka mafsada ku jirto xaaraama ilaahay isaga caddaynaya marka fahaadaa yadullukan wuxuu tusayaa calaa annahu shanigu inuu yahay calaa annahu dhe alle khalaqa lanaa inuu noo abuuray jamiica maa fi lardi dhulka korkiisa waxa ah oo dhan linantafica bihi saan ugu dheefsanno ugu intifaacsanno calaa ayi wajhin wej kasta oo korkiisa min wujuuhi lintifaaci wujuuhda intifaaca ah ayb wujuuhda lagu intifaacdo kii la doono kii uu ahaadaba korkeeda inaan ugu intifaacno waama alcibaadaatu cibaadaadkii fa ina allaha alla khalaqa alkhalqa buu abuuray licibaadatihi buu u sameeyey wabayana fii kitaabihi kitaabkiisuuna ku caddeeyeyo dadku ma yaqaanaan say ilaahay u caabudi lahaayeen marka isagaa u caddeeyayo wa calaa lisaani rasuulihi buu ku rasuulkiisa carabkiisana alcibaadaati buu ku caddeeyey allatii cibaadaadka oo yucbadu bihaa lagu caabudayo alle wa amara wuxuuna faray biikhlaasihaa lahu isaga in loo barax tiro faman taqaraba bihaa <clears throat> faman taqaraba qofkii ugu dhowaado bihaa cibaadaadkaasi lilaahi ilaahay ugu dhowaado mukhlisan isagoo u barax tirayo oo cid kale qasadkiisu uunan ahayn facamaluhu maqbuulun camalkiisu waa ku la aqbalay waman taqaraba ila allaahi qofkii alle ugu dhowaado bikayrihaa cibaadaadkaas alla caddeeyey waxaan ahayn facamaluhu marduudun weeyaan kamaa qaala sala allahu calayh waali wasalam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofkii sameeya camal annaga diinkeenna korkiisa aan ahayn fa waradun ay marduudun calayhi waa ku lagu celinayo ayb wa saaxibuhu daakilun fii qowlihi tacaala saaxibkiisuna wuxuu gelayaa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaah am lahum ay alahum ma waxay leeyihiin iyagu shurakaau shurako kuwaasoo sharacuu lahum iyaga u jideeyey min addiini diinka xaggiisa maa u jideeyey shay lam ya uusan idmin bihi maaguba allaahu ilaahay uusan idmin waa yaabe marka macbuudyaal kale miyay leeyihiin waa maya waa marka arrin iyaga lagu eedeynayo istifhaam oo taqriic wa tawbiiq weeyaan ayb wasaa'ilu lumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi ayb ayb wasaa-ilu lumuuri arrimaha wasaaishooda iyo dariiqa lagu gaaraahi kal maqaasidi maqaasiday la too yihiin ayb xagga xukunka iyo ayb waxkum xugun bi haada alxukmi xukunkan lizawaa-idi xukunkan oo kale oo xugun zawaa-idda wuxuu ka wadaa mutamimaadka waxyaabaha umuuruhu waa waa saddex waaye maqaasid wasaa iyo mutamimaad maqaasidu waa wax shaygii la rabay waayo maalan salaadii jamaacadoo kale waa maqsad wasaa-ilna waxay noqonaysaa wixii lagu imaanayo lagu soo gaarayay masaajidka oo wasiilo mutamimaadna maxaa ah marka noqodka dambe cibaadadii wixii maqsadkii markaas soo gudato ka laabanaysid waxyaa waxaa ku dhamays waa waxaa ku dhammaystirmaayo socodkaagii iyo hawshaadii mutamimaadku iyaguna waxay la tooyihiin xukunkaasoo kale ay leeyihiin oo ajar baa iyaga laftirkooda laga helaayo maqaasidii bay la xugun yihiin ayakuna ayb oo waxaa weeyaan soo noqodkaaga dambood jamaacada ka noqonaysidna jamaacadii buu la xugun yahay oo ajarkii iyo sunanimadii hadday waajib tahay iyo wixii meeshaas bay soo gelayaan iyadana ayb qaacido marka muhiim oo ah halkan ka gelayaayo qaacidadaas waxay tahay qaacido lagu soo gaabiyo oo la yidhaahdo alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasidi alwasaa'ilu wasaaishu lahaa axkaamu lmaqaasidi maqaasidda axkaamteeday leedahay qawaacid marka badan baana soo gala qaacidadan oo ay ka mid tahay midda aada uga caan baxday usuuliyiinta kitaabkii usuulkana aan ku sheegnay ee ahaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waajibku waxaanu taam noqonaynin ilaa isaga maahane uusan wax kale ku taam noqonaynin fahuwa waajibun waayo kaasi ayib shaygaasi waa waajib ayb oo sharcigu waa waajibinaya ayb wasaaisha marka lagu gaaro maqaasidu dhowr nooc ogaa marka tafsi tafasiilay u baahan tahay dhowr nooc shaygani waa maqsad wasaail ba hal wasiilo bisaa lagu gaaraa mar waxaa dhici karta shaygii in hal wasiilo keliya lagu gaaro shaygii waa waajib ama waa sunno wasiilada lagu gaaraana waa hal hada laa kalaama fiihi halkaas wasiilo un baa la qaadaya oo marka qaacidadiina waa ku dabaqmaysaayo alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid shayga hadduu waajib kugu ahaa wasiiladanna waajibay noqonaysaa ayib salaaddii inaad tukataa lagu faray cawradii inaad qarsataa lagu amray marada aada soo gadanayso cawrada ku asturayso wasiiladii aa u maraysay waayo cawro qarin cawro asturi cawradii in la asturee waajib bay kugu noqonaya wasiiladaas baadna maraysaa ayb shaygu waxaa dhici karta mararka qaar inuu laba wasiilo yeesho haddii laba wasiilo uu leeyahayna middii nebigu marayaa la fiirinaa fiirinaya asxaabta shaygan maqsadkaani laba wasiila lagu gaaraa wasiilana nebigaa ka tegey midna nebigaa sameeyey sala allahu calayh waalihi wasalam iyo asxaabtiisa midda nebiga iyo asxaabtiisu ay sameeyeen waxaa laga fiirinaa marka masiyo diini a ah miyaa ku jirto tan kale aan ku jirinay uga tageen hadday masiya diiniya ku jirto tan kalena aynan ku jirin oo sidaa darteed ay uga tageen middaas kale ayagoo heli kara ay u naceen oy uga jeesteen oy uga tageen waa in wasiiladaas nebiga la qaado midda kale qaadideedana imaa ama taxriim waaye ama waxaa weeyaan waa waa karaaho bay noqona ayb allaahumma haddaysan xaaraam ahayn oo karaaho ay tahay wasiiladaas nebiga maray ku dhegisteeda hadday ka dhalanaysa maqsadka in la waayo markaas da maqsadkii si loo xasiliyo middii kale waa layska qabsan karaa mihaalkay ku mihaaliyaan culummada waxay tahay masaajidda waa maqsad in la dhiso laba wasiilaba waa loo adeegsan karaa in aada loo qurxiyo oo lagu qoro aayado qur-aan iyo geesaha lagu sameeyo wax birbirqaaya iyo nalal aada u qurux badanoo qofka soo jiita loo sameeyo oo dhismihii in aada loo xardho musakhraf laga dhigo wasiilo noocaas oo lagu gaari karaa in si caadiya layskaga dhiso aan musakhraf laga dhigin oo la qurxininna waa lagu gaari karaa nebiga asxaabtiisu wasiiladay mareenna waxay mareen midda aan quruxda lahayn oo yacnii zakhrafa iyo qurxin aada ah maynan gelin oo masaajid <clears throat> si caadiya iskaga dhisteen masiye diini <clears throat> miyaa ku jirta mase kuma jirto haa masiye diiniyaa ku jirto sababtoo ah haddii masaajidda la qurxiyo khushuucii bay tegsiinaysaa qofkii tukanaya tan nebiga in la maro waa midaana laga leexda mara midda nebiga in la qaato middana laga leexda iyay noqonay ayb hadday marka middaas nebiga in lagu dhagaa ay ka dhalanaysa maalan maqsadkii masaajidiiba in la waayana de markaas addaruuraatu tubiixu an la aada oo waxay ku miaaliyaan hadday dowladdu soo rogto masaajidda in la qurxiyo oo wax lagu qorqoro oo la xardho oo katiifado yacnii aada qofka indhihiisa usoo jiidanayo in la la dhiga hadday qasabto ay amarto innagoo wasiilada ku dhegayna fiirinayna maan leenahay maya maba dhisaynaba masaajid oo iska daynayna ma la dhahayo sidaasna maqsadkii masaajidda inay inay tagtaa dhiba yaa yaa dhib ah ayb haddii wasiilada nebigu ou maray ay tahay marka wasiilo itifaaq ku timid wax masiyaa diini ah kuma jiro laba wasiilo iyo saddex baa lagu gaaraa maqsadkan laakiin midda nebiga qaatay iyada masiye kuma jirto gaar ah oo diini ah markaasay u sahlanaatay un rasuulka sala allahu calayh ali wasalam waagiisii maba jirinba waxyaabahan kale waa ku adkaydba maalan oo haddii hal la sameeyo la yidhaha aadii u adkaan lahayd middaana iyagu marka arfaq waa eh, yacni wa akthar wifaaqan tana u noqotay middaasoo kale marka waa isku mid tii nebiga haddii la sameeyo iyo haddii kuwa kale la sameeyo ibnu cumarna meel uu aada ugu tashadudo waayo isagu wixii nebiga itifaaqan uu u sameeyey nebigaa la raaca buu leeyahay waa kii aada ogtihiin oo hashii aaaarta nebiga aada u raacraaci jiray meesha nebiga hashiisa fariisato fariisin jiray meeshuu kukaadiyo kaadin jiray waxyaaba marka iska itifaaqiya itifaaqaadkaas isagu marka waa aada ugu ugu tashadudi jiray saxaabada intooda kalena masiye gaar ah kama aysan ma sii jirin tii u fududaatay samay jireen ayb mararka qaarna waxaa dhici karta laba wasiilo oo nebigu xilligiisii jireen labaduba oo ay dhici karta marka wasiila labadaa wasiila mid ka mida liamri maa inay xoog u yaalaan ayb waxay ku mihaaliyaan qur-aanka qoristiisoo kale xilligii nebiga qur-aanku waa iska qornaay laakiin hal meel kuma urursanayn xifdigaana badnaa oo dadku waxooda xifdi bay ku haysteen xilligii abuubakar iyo cumarna masaaxifaa la sameeyey marka xifdiguna waa wasiilo qur-aanku ku ilaalsamo xif yacni qoraalka iyo musxafka qoriddiisuna waa wasiila qur-aanku uu ku xifdismo maqsadkuna qur-aanka in la ilaaliyo la xifdiyo waaye labadaas wasiilo marka tii la isticmaalaba dhib ma laha saxaabadii marka labadaba waa u dadaaleen masaaxiftiina markay qoreen waa yareeyeen oo magaalo walba hal xabaa la dhigay si uunan waxba aynan u dhumin xifdigiina si loo dhiirigeliyo masaaxiftii meel walba lama gaarsiinin xifdigiina waa socday masaaxiftiina waa jireen ayagoo yar aan tiro badnayn waxyaabahaas marka waxyaaba wasaa-isha iyo laga tafriiciyo mucallimii kitaabkiisa la yidhaha cumaarat lqubuur muqadamadiisu uga waramaa qofkii raba meelahaasu aada uga fiirfiirin karaa marka wasiilada iyada laftirkeeda marka tafaasiishaas waxyaabahaasaa ku jiro tafsiil kalena wasiilada waa ku jiraa ayb oo <clears throat> qaacidadan alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid ibnu taymiya wuxuu leeyahay waa caam manhiyaadka manhiyaadka yacni ashyaada muxaramaadka caamay ku tahay laakiin ashyaada aan waxyaabahaan muxaramaadka ahayn oo ah waajibaadka oo kale caam kuma noqon karto muxuu ka wadaa marka maqsadkii ama haayadu hadday xaaraan tahay wasiilo kastoo lagu gaaraa waa xaaraan waa caam midaas marka ayb zinadii waa lagaa xarimay maqsadku waa taxriim ayi dariiqa oo lagu gaarayaba zina ku gaarsiisaa xaaraamay noqonayb dhinacaas marka wax laga soo istitnoonaayo ama laga reebaayo ma jirto dhinaca laakiin waajibaadka iyo awaamirta maga nawaahidi awaamirtu laakiin sidaas laguma idlaaqi karo oo waxaa dhici karta shay gaayadiisu ama maqsadkiisu sharci yahay in la sameeya waajib yahay wasiilo xaaraanoo loo mari karana ay jirtoo la reebay oo wasaa-isha kale inaad u marta lagu faray maalan waxaa ka mid a xajku xajka waa maqsad sharci ah oo diini ah waa waajib naagtu inay aaddo biduuni maxram waa laga reebay maxram la-aan inay iska safarto waa laga reebay xajkii tadawuca ahaa soonkii tadawuca maalan ama xajkii tadawucaba ahaa oo iska sunnada ahaa naagta iyadoo ninkeedii ka fasax qaadanin inay iska aaddo waa laga reebay oo xataa maxram hadday doontaba ha haysato iyadoo maxram ay heli karto la aadi karo haddana inay u marto wasiilo ah inayna ninkeeda ka fasax qaadanin xajkuna uu sunno yahay waa mal ma bannaana marka ma la dhihi karo wasiilo kastaoo shay waajib oo sharciga lagu gaaro waa iska xalaal waa iska bannaan oo jaa-is waaye dhinacaas sax kuma ahan laakiin waxay caam ku tahay oo laga biduuni istinaa wasiilo kastoo xaaraan ku gaarsiisa waa xaaraan waa min baabi sadi daraa'ica laakiin wasiilo kastoo waajib ku gaarsiiyo xaaraan maaha naskaa laga fiiriyaa taas haddii nas uusa xarimin in la dhaho marka wasiilo kasta oo waajib ah ugu gaartid waa bannaan tahay ilaa inuu nas xarimo maaha wixii nusuustu ay xarimtay waa laga gaaryeelaa marka masaladan ibnu taymiya kitaabkiisa aliqnaa'iya la yidhaahdo ayuu aada ugu baraarujiyey oo ninkaa ikhnaa-i alqaadi lmaliki alikhnaai ayaa wuxuu yidhi ina aziyaarata in kaanat jaa-izatan falwasiilatu ilayha jaa-izatun fayajuuzu safaru haba isdhexgeliyo wuxuu yidhi haddii ziyaaratulqubuurku ay bannaan tahay oo nebigu dadka ku tirtirsiiyey safarkiina wasiilo lagu gaarayo waayo waa iyaduna inay safarkuna inuu bannaanaado oo alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid ziyaaro in la tagaa ma bannaan tahay qubuur la booqda haa in loo safraana waa banaan waa bannaan tahay maxaa yeelay si kale maba lagu tegi karo ayuu leeyahay s markaasuu ibnu taymiya wuxuu yidhi fayuqaalu lahu hada baailun falaysa kulu maa kaana jaa-izan ow mustaxaban ow waajiban jaaza tawasulu ilayhi bikulli ariiqin ariiq kasta in lagu gaari karaa inay bannaan tahay maaha bal ilcumuumu cumuumka oo alwasaa'il laha axkaamu اlmaqaasid yudacaa fi اnnahyi manhiyaadkaa lagu sheegan karaayo waxyaabaha manhiyaadka cumuumku uu ku dareerayaa nacam famaa kaana manhiyan canhu kaana tawasulu ilayhi muxaraman wamin hada sadu daraa'ic nacam wax allaale wixii la reebay manhi ah dariiq kastoo lagu gaaraa waa xaaraan wamin haadana sadu daraa'ici baa ka mida nacam wa amaa maa kaana ma'muuran bihi wixii laakiin lays amray falaa budda an yakuuna lahu ariiqun qasab horta waxaa dariiq loo maray inuu leeyahay laakin laa yajibu an tajuuza atawasulu ilayhi bikulli ariiqin shay haddii lagu faro eh, yani amar haddii uu jiro dariiq lagu gaaraa oo inuu yeesho waa qasab laakiin dariiq kastaa maahan in lagu amray marka adiga ee uu bannaan yahay u fiiri marka meeshaa falaa budda an yakuuna lahu ariiqun lakin laa yajibu an tajuuza atawasulu ilayhi bikulli ariiqin bal low tawasala alinsaanu ila aطaacati bima xaramahu اllahu mihlu اlfawaaxishi wاlbagyi washirki bihi wاlqowli cala اllahi bigayri cilmin lam yajuz dalika shay wanaagsanaan rabaa wax alla xarimayna waa usii marayaa ma bannaanu yidhi nacam falow araada an yafcala faaxishatan haddii faaxisho inuu sameeyo ou doono wazacma annahaa tufdii ilaa daacatin uuna ku andacoodo marka daacay i gaarsiinaysaa aniga waxaan lam yakun lahu dalika ma lahan taas markaasuu miaaliyey wuxuu ku mihaaliyey an yusaafara ilaa gayri اlmasaajid الhalaaثati lisalaatin aw qira'ati qur'aanin fiiha lam yajuz lixadiidi laa tushad rixaalu qofka haddii uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan masaajid kismaayo ku yaallo kusoo tukado ayb maxaa la leeyahayne oo markaa uu yidhaahdo aniga qasadkeygi waa i maadaama aan salaad rabo masjid ilaahay inaan kusoo tukado qasadkaygu yahay socodkaygan aan ku gaarayana waa ii bannaan yahay sidaas miyuu dhahayaa maya dariiqadaas lama ogolo waa la reebay dariiqaa lagu gaarayo taasoo kale laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid xadiidkaasaa lagu reebay waalcabdu idaa xaja suuradaanna marka waa suuro oo mukhaalifkuna ogolyahay ogow ayb oo iyagu waxay leeyihin haddii masjid uu nadro inuu salaad kusoo tukado masaajidkaasna aynan saddexda masaajid uunan ka mid ahayn masjidkaas meeshaad joogta iskaga tuka nadarkaagina waa kuu gudmaa la dhahayaa waa masale ay isku waafaqsan yihiin ayb wاlcabdu idaa xaja bigayri idni sayidihi kaana raxiiluhu ilaa ilaa qurbatin wa kaanat macsiyata muxaramata biاlijmaac addoon nin leeyahay hadduu inta iska dhuunto asan sayidkiisi u sheegin xaj aado xajku waa maqsad sharci ah dariiqa uu marayna bilijmaaci waa xaaraam hadduu yidhaha marka alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasid dhuumashadan waa xaq marka maadaama maqsadkaygu uu fiican saxsan yahay ma ma dhahayo sidaa marka n wakada almar'atu idaa dahabat ilxaja xaja tadawucin bigayri idnin min zawjiha naagtu hadday xaj tadawuca aado ninkeedan oo idminna waa la mid ayb kan faradka aaday maxram haysato ninkeeda iyadoon ka amar qaadan oo aadi kartaa ila shay waajib oo saaran waay kaasa laakiin mid sunno ah kii waajibkii waa ka dhacay mid sunno ahay rabtaa zawjkeediiyay ka dhuumatay hadday tiraa ka waran sunnadu waa maqsad sharci ah dhuumashadanna waa sunno iyadana alsaailulaha axkaamu lqasd khalad waa marka taas maxaayla nas baa dariiqadan kusoo arooray inay xaaraam tahay ayb markaa wuxuu yidhi almaqsadu qurbatun walwasiilatu muxaramatun waa meeshaasna waa aragtaa iqnaaiyada iyada shan boqol konton iyo sagaal ilaa shan boqol lixdan iyo saddex ayb ayuu saa ku tilmaamay marka isku soo duubduub qaacidadan alwasaail lahaa axkaamu lmaqaasid manhiyaadku caamay ku tahay biduuni istinaa ma'muuraadkana haddii waxaa la fiirina ma'muuraadkuna qaacidadan waa ku soconaysaa ilaa nas haddii uu jiro dariiqa ama wasiila min alwasaa'il nas xarimaayo haddii uu jiro wasiiladaas khalad ay noqonay marka mid kale hala raadsadaa laleeyahay waa la fahmaa umalaynaayb qaacidadan marka iyada caalkeedu marka sidaas wasaa'il lumuuri umuuraha wasaaishooda kalmaqaasidi oo kale ay la too yihiin la xugun yihiin yani ka xukmilmaqaasidi oo kale waa xukm xugun bi hada alxukmi xukunkan kana lizawaa'idi waxyaabaha mutamimaadka ee dhammaystirka ahna ta sida xukunkan oo kale sii iyada yacnii ana alwasaa'ila wasaaisha tucdaa waxaa la siiyaa hiya iyadu axkaama almaqaasidi baa la siiyaa fain kaana ma'muuran haddii uu yahay fain kaana ma'muuran bishayin qofku haddii uu yahay mid shay la amray kaana ma'muuran wuxuu ahaanayaa ku la amray bimaa laa yatimu wax uunan dhammaystirmi karin shay e, ma'muurkaasi ilaa bihi isaga mooyaane aanu ku dhammaystirmi karinna waa la amray famaa laa yatimu lwaajibu waajibka wuxuunan ku taam noqonaynin ilaa bihi isaga mooyaane fahuwa waajibun wamaa laa yatimu lmasnuunu ila bihi fahuwa masnuunun waida kaana manhiyan can shayin haddii shay laga reebayna qofku kaana wuxuu ahaanayaa manhiyan mid la reebay can jamiici duruqihi duruqdiisao dhan wa wasaa'ilihi iyo wasaa-ishiisii almuusilati ilayhi gaarsiinaysa ayb waa sadariicadii marka taasna ayb ayb falwasiilatu ila lwaajibi falwasiilatu wasiilada ila lwaajibi waajib lagu gaarayaa waajibatun kalmashi wadalika kalmashi socod oo kale waa ila salaati loo socdo lilfariidati fariidadii gudashadeeda darteed wazakaati zakadii iyo wanaxwiha wاljihaadi jihaadkii wa adaa-i lxuquuqi laazimati xuquuqda laazimada oo lasoo guto ka xuquuq illaahi iyo xuquuqi اlwaalideyni iyo wاlaqaaribi aqaaribta xuquuqdooda wالzawjaati wاlmamaaliki famaa laa tatimu hadihi اlumuuru umuurahani waxaynan ku dhammaystirmaynin ilaa bihi fa huwa waajibun waalidka ayaa maalan wuxuu joogaa meel magaalo fog oo aynu ay tahay in ama diyaarad loo raaco ama in loo raaco gaadiid loo raaco waa kuu yeeray waajibay kugu noqonay daacadiisii wasiilada loo marayaa marka waa waajib markaa inaad qarashkii iyo baabuurkii iyo tigidkii iyo waxaad ku gooso lahayd waajibay noqonayeen markaasna ayb wa ama almasnuunu ka naafilati sunnadiina waa ka naafilati oo kale min min asalaati salaadii wasadaqati ah wasiyaami walxaji walcumrati wاlmutacaliqati biاlkhalqi iyo midda khalqiga ku xihan ka xuquuqi اlkhalqi oo kale almustaxabati xuquuqda mustaxabaadka khalqiga kuugu leeyihiin min silati اlarxaami waciyaadati اlmariidi wاldahaabi ilى majaalis اlcilmi oo la aada ah wanaxwihi famaa laa tatimu hadihi ila bihi fahuwa masnuun weeyaan kaasna ka naqli اlaqdaami ilayha wagayrihi oo lugihiio markaa loo naqliyo halkaas la geeyo iyo wixii kale lagu gaari karo wa ama almuxaramu muxaramkii fa minhu shirku lakbar baa ka mida shirkiga weyn wa huwa shirku fi lcibaadati cibaadadii oo ilaahay wadaag loogu sameeyo waayee fayaxrumu waxaa xaaraam noqonaya kullu qowlin qowl kasta iyo ficlin ficil kasta yufdii ilayhi shirkigaas weyn ku gaarsiinayo aw amase yakuunu uu ahaanayo wasiilatan wasiilo qariibatan ileyhi isaga u dhow wayakuunu wuxuu noqonayaa wasaa'ilu shirki abarkaasina shirkan asqara shirkiga abarkaa wasaa-ishiisu waa shirki asqara milu اlxalifi bigayr illahi ilahay keyrkiisoo lagu dhaarto laa litacdiim amaa litacdiim haddaa ugu dhaarato ilaahay aada ballasimaysa makhluuqaas weynaantaad alla weyneynayso kale haddaa u weyneynayso shirki akbara laakiin marka aynan tacdiimkaas la jirin ood marka afkaaga un mar maanta dhan marka ilaahay rasuulka iyo nebi maxamed aan ku dhaartay iyo aad iska leedahay tacdiim hadda nebi maxamed iyo ilaahay isla simidna uunan kugu jirin shirki asqaara wa tacdiimi lqubuuri qubuurtii weyneynteedii oo kale ayb alladii tacdiimka oo lam yabluq aan gaaraynin rutbat alcibaadati cibaado darajadeed aan gaarsiisnayn liannahu dariicatu licibaadatiha waxay dariico u tahay ama jaranjaro ay u tahay qubuurta hadhow in la caabudo shirki asqaara qabrigoo la dhunkada iyo waxaasaa ka mid a ayb iyo masaajid lagu sameeyo iyo ilaa waxaas o dhan dariica ila shirki اlakbar wakadalika alwasaa'ilu ilaa saa'ir اlmacaasina waa la mid ka zinaa wa shurbi اlkhamri wanaxwiha falwasaa'ilu ilayha wasaa-isha lagu gaaro waxaas muxaramatun waaye ruux hadduu maanta marka zino oo u socdo socodkaas oo ku jiro iyo waxa uu raadinaayo iyo lacagta uu ku raadinaayo iyo kulluhu waa dembi buu ku jiraan oo zinadiisay xaaraan u hayda tanna xaaraan ay u tahay ayb wاlwasiilaةu ilى اlmakruuhi makruuhi wasiilada lagu gaarayaana makruuhun weeyaan isaguna ayb wahadihi alqaacidatu min anfaci alqawaacid qaacidadani waa qawaacidda kuwa ugu anfaca badan wa acdamiha ugu weynin badan wa akarihaa fawaa'ida ugu faa'iido badan walacallahaa yadkhulu fiiha rubcu ddiini waxaa laga yaabaaba diinka afar meelood meel inay soo gasho qaacidadan wa qowlii aan idhi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi alashyaau halaaa alashyaau ashyaada halaaatun saddex waayo maqaasidu maqaasid ka salaati maalan wa wasaailu ilayhaa wa wawasaailu wasaa'il ilayhaa ila lmaqaasidi lagu gaaro kalwuduu'i weysadii iyo walmashyi socodkiiwa wamutamimaatun iyo kuwa wax dhammaystirayo lahaa cibaadada dhammaystiraya ka rujuucihi soo noqoshadiisa waa ilaa maxallihi meeshiisii xaafadiisii oo soo laabto alladii dahaba minhu uu ka tegey waqad dakarnaa waxaan sheegnay ana alwasaa'ila wasaa-isha tucdaa in la siinayo hiya iyadu axkaama almaqaasidi in la siinayo fakadalika almutamimaatu mutamimaadkuna waa la mid lilacmaali wixii acmaashii dhammaystiraya tucdaa waa la siinayaa hiya iyadu axkaamahaa axkaamtii maqaasida ka rujuuci min asalaati salaad laga soo noqdo iyo waljihaadi laga noqdo iyo walxaji laga soo noqdo waitibaaci ljanaa-isi laga soo noqdo iyo waciyaadati اlmariidi wanaxwi dalika fainahu min xiini yakruju markau baxaya min maxalihi degaankiisa iyo degmadiisa kolkuu ka baxayo lilcibaadati oo uga baxayo fa huwa fii cibaadatin buu ku jiraa xataa yarjica intuu gurigiisa uga soo noqdo marka soo noqodkaaga dambe xataa ajar iska tirso waxkum bi hada alxukmi lizawaa'idi sida wasaaishu axkaamtii maqaasida u leedahay ayaa rujuuca iyo mutamimaadkuna ay u leeyihiin axkaamu lmaqaasid wاlkhaطأu wاlإkraahu wالnisyaanu asqaطahu macbuduna الraxmanu lakin maca اlitlaafi yahbut اlbadl wayantafi التأhiimu canhu wالzalal wاlkhaطأu gefka waxa qofka uunan kas u samaynin khaطأ camdi baa kasoo horjeeda wاlkraahu ikraahi dirqinti wاnisyaanu hilmaankii asqaطahu wou riday macbuudunaa macbuudkeenna ayaa riday arraxmaanu naxariista badnaa macbuudkeenni naxariista badnaa ayaa waxaasoo dhan riday ogaa maxa marka wixii ikraah ku dhacay wixii gef ku dhacay oo qofka una u qasdin nisyaan wixii qofka yacni hilmaan uga dhacay ilaahay waa riday waxaas la riday marka waa maxay dembiga waa la riday laakiin lagu noqoyee maca alitlaafi wax baabi-in iyo talfin la jirkeed yahbutu waxaa sugnaanayo albadelu bedel damaan baa sugnaanaya haddii qofka waxyaabahan aan soo sheegnay hilmaankii iyo khadigii ou wax ku halleeyo oo uu wax ku dilo ama wax ku baabi'iyo qof maalkiis uu baabi'iyo dembiba yousan ahaanine maalkii inuu gudo waa laga rabaa la bedelku marka saasu ka wada wayantafii waxaa anfoomaayo alta'hiimu dambaajin canhu isaga xaggiisa waa ka anfoomaysaa wazalal iyo sambiriraxasho iyo dembi dembigii baa ka dhacay laakiin bedelka ku sugnaanayaa korkiisa tan iyadana marka qaacido muhiima oo qawaacidda fiqiga in meelo badan loo celiyo iyay ka mid tahay asalna waxaa u ah qowluhu tacaala rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa wa fii saxiix muslim wuxuu yidhi qad facaltu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas markay dhaheen rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa qaala qad facaltu waan yeelay buu yidhi ilaahay marka waan yeelay ama ha ahaata marka masaa'il caqaa'id ku tacalluqdo ama masaa'il wax kaleba ku tacalluqdaba ha ahaadaane qofka haddii khata iyo nisyaan wax uga dhacaan looma haysto ma loo cuquubaynayo dadka qaar baa marka waxay geliyaan keliya masaa-isha furuucda bis oo waxay yidhahdaan masaa'il ictiqaadaadka cudurkama furno laa jahli walaa khata walaa nisyaan wax la ysaga cudur daaraaya ma leh ayay yidhaahdaan laakiin ibnu taymiya raximah ullah kutubtiisa wuxuu ku dhahaa fataawaha meelo badan iyo istiqaamada iyaba wuxuu yidhaahdaa meeshaan ilaahay markii rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhta'naa khata'a waa la camimay allana qad facaltu buu yidhi falam yufariq bayna khaطa'in wa khata labada khata hala kala weyna yanii shaygaan yani laba martaba weynba diinta ha ugu kala jiraane haddana ninku haddii uu duhuul ku dhaco iyo hilmaan waa laga dhaafay iyo khada iyo gef iyo wax lamida walidaalika qofaan xuja ku qumin xugun ma la saari kara laabudda min qiyaami اlxuja xujada yani inay qumto ayaa qasab ah aimada marka shaykhulislaam ibnu taymiye iyo aimada kaleba iyo aimadan dacwada oo najdi kulligood sidaasna waa qabaan qiyaamu marka wuxuu leeyahay khata iyo ikraha iyo nisyaankiiba halkaan marka ku sheegay qaacida fiqiga baa waxay leedahay annisyaanu waاljahlu musqidun lilإثmi muطlaqan alkhaطأu annisyaanu waاljahlu annisyaanu waاljahlu musqiطun lilإثmi muطlaqan dembi horta waa wada ridaan si muطlaqa ayb oo hadday markaa nisyaankii iyo jahligii taiimkii iyo dembigii horta waa ridayaan meel dhigo ayb waxyaabahan marka ku dhacaayo jahliga ama nisyaanku laba u kala qaad haddana ma'muuraad iyo manhiyaad inay yihiin fa in waqacaa fii tarki ma'muurin nisyaankii iyo jahligii hadday ku dhacaan shay lays amrayoo laga tegey dembigii waa kor noqday qofkan dembi looma haysto laakiin lam yasqud ma'muurkii ma dhacaayo bal yajibu tadaarukuhu inuu soo haleelaa qasab <clears throat> salaad baa dukatay dahaaro la-aan dahaaradu maxay ahaa jirtayna ma'muur miya mase waa manhi waa ma'muur dahaaradii markaa salaaddii ka baxdaa waxaa ogaatay inaad weyse la-aanba dukatay adoon weyse qabin maxaa lagaa rabaa dembi horta laguuma haysto low aad tuka lahayd kas adoo aan weyse qabin waa dembaabi lahayd soo maaha hadda dembigii waa lagaa rafciye nisyaankii khadii musqidun lil lilimi laakiin waaji salaadii makaa dhacday iyadu ma'muurkii ma dhacay mise ma dhicin ma dhicin waa lagaa rabaa ma'muurkii waa soo weysaysanaysaa salaaddii waa tukanaysa xataa haddii waktiga uu tago salaad waa la imaanaysaa lanna shay ma'muuraa ka tagtay ma'muurkii dembi baa lagaa rafciyay laakiin isagii weli cuhdadaadii baa marka waa lagu haystaa weli ayb shaygu haddii uu yahay nisyaanka iyo jahligu hadduu ku dhacay shay manhi ahna isaga marka waxaa weeyaan oo shay manhiya hadduu ku dhaco walaysa min baabi alitlaaf wax haddaba aada baabi'isay oo aada mag lagaaga rabana maaha dembigiina waa kaa lagaa rafciyey cibaadadii aada saa ku gudatayna saxeix waa oo maalan waa maxsalaadii dhexdeedii aada isaga hadashayba waa isilowday salaad inaad ku jirta ma xusuusanin hadal unbaa kaa soo booday iska wad un salaadaadi ansaxaysaa ila ma'muur maaha waxaan manhi baa ku dhacday jahli ama hilmaan baa ugu dhacday waa waa kaasi marka bedel laga bedel dambe lagaama rabo laakiin shaygii waa min baabi almanhiyaat wa huwa min baabi alitlaaf adoon ogeyn baad maalan waxaad samaysay waxbaad hallaysay qof baa alaabtiisii intaad u malaysay taadii oo kale maalan ayaa iska cuntay xoolahaagii wax uu lahaabaa meeshii is ag yaallay taadii baa u malaysay waa cuntay nin dadow baana lahaa ma dembaabaysid laakiin maxaa lagaa rabaa laakin yahbut lbedel iska gud wixii ninkii uu lahaa aa ka hadlaysa kama baa u dishay diyadii baa la wahaakada naagtii baa maalan uu isagoo naagtiisii u maleeyo ayaa wax kaga dhaceen waxaa laga rabaa marka budcigaas uu markaasi uu uu galay uu yacni markaas isticmaalay maharkiisiibuu dhiibaya mahrulmithli ayb min baab itlaaf weeyaan waxaas oo dhan ayb haddii baab marka itlaaf uu soo galo damaan waa layska rabaa sheekhu kaas meeshuuba ku sheegay ayb ikraaha isagu marka tasawur u u baahan yahay ayb ayb annisyaanu waljahlu baan sheegnay khaطan maxaa laga wadaa isaga alkhaطأ maa macna alkhaطأ khaطأ waxaa laga wadaa wax adiga aadan samayntiisa aadan rabin dhihiddiisa aadan rabin oo kaa soo baxsada kaa yimid adiga xaggaaga waa khaطأ kaas khaطأ marka waxaa ka soo horjeedo camdi ama qasad ayaa kasoo horjeedo qasadkaa marka dadka gabal si qaldan u fahamsan yihiin maalan kufriga qofka haddii uu ka soo baxo kelima kufri ah ama ficil kufri ah baa ka dhacay waxaa la yidhaahdaa shuruudda takfiirka mucayanka waxaa ku jirto qasad mawaanicdiina waxaa soo gelayso alkhata oo ninka waxaa la leeyahay aduu kufrigii khata uga dhaco ma la gaalaysiinayo man ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuka akhطa'a min shidat اlfarax waa kii sidaas la yidhi qasadkan marka maxaa loo jeedaana qasadka waxaa loo jeedaa shayga mukafirka ah hadduu ficil ahaana ficilkii inaad ficil ahaan ula qasado adiga aad la timaado adoo og qowl hadduu ahaana adoo maskaxdaadii juusta ay tahay carabkaagii wax ka soo booday uunan ahayn yaa ficilkan raabitaankaagaa ku tiri aa qasad khadaana maxaa noqonaya waxaa noqonaya sabqulisaan lisaan waxaan adiga maba inaa dhahda ayaadanba rabin inaa samayso maba rabinba carabkaagu ka soo booday waana kelimad kufri ah ma lagu haysto ee qasadku macnihiisu maahan qofka inuu gaalnimo u qasdo oo diinta ka baxo inuu u qasdaa shardi maaha laabudda taas in la fahmo waa alimaamu dabari meelo badanaa looga soo guuriyaa meelo marka fatxulbaariga ibnu xajarna kitaabu istitaabati lmurtadiin iyo meelo badan buu uga soo guuriyey tafsiirkiisana meelo sidaasoo kalea laga helhelaa laga helhelaya qofku qasab maahan marka waxaa kala duwan gaalnimo ah, gaalowdid inuu is yidhi iyo waxa uu u qasday ficilka inuu yahay midda wax ku ool kale waxaa weeyaan ficilkan lagu gaaloobo qofkan muu qasday haa hadday noqoto inuu gaaloobaba yaanu rabine ictibaar male middaa damba marka dad badanay qabash uga jirtaa wax qorqoraayo qaarkood iyo oo waxaan ciday ka qaateen aan la fahmaynin banaan manhajkii salafkiina u nisbe sheeganayo culimmadii salafkana waa kaas waxay leeyihiin madaahibulirijaa ay ku tirinaya waxaasna ayb waxaa marka waxay noqonaysaa waxaa weeyaan waxaa maalan qofkii waxaan ficilkan mukafirkaa qowlkan mukafirka ah wakaasi ma u qasday inuu yidhaahdo sameeyo bisaa la fiirinana ee waxa ka dambeeya inuu ku gaaloobo gaalnimada ma jeclaaday mase ma jeclaanin baab kale wa iyadanayb shardina maahan qofku aad gaalowdid inuu isdhaho mar hadduu caalim yahay ku og yani mar waxaan ujeedaa haddii uu ogyahay yahay waxaan inay gaalnimo tahay oo ogyahay marka labaadna ma la qasbin marka saddexaad wax ta'wiila ma jiro marka afaraadna isaga waa doortay ficilkan inuu sameeyo wax kasoo booday ma isaga waa doortay ficilkan kadib marka in la weydiiyo war waxaan niyo inaad diinta ka baxda maa rabtay mase ma rabin in la yidhaahdo waa irjaal oo markaasaa la gaalaysaynaa ka horna maya la yidhaahdo waa diidayaan culummada ayb taas marka khaطa'an aan sheegayna marka waa khaطأ filficli aw ilqowli iyo waayo maahane wax marka iyadu maaha niyo ku tacalluqaya oo laleeyahay gaalnim shaygan uu ku gafay wax ka dhalanaya ma rabooday mase ma raboonin taas iyadu ma laga fiirina meeshaas ayb qof haddii hadda nebigu uu caayo masalan walciyaadu billahi isagoo doortay oo carabkiisa aan ka soo boodin war waxaan carabkaagii miyaa kaa dafay maya ma ogtahay inay gaalnimo taha haa waa ogahay laakiin aniga inaan gaal noqdo ma rabin haddii uu yidhaha ma laga yeelaa ma laga yeelaya ayb ikraahu marka isaga wuxuu leeyahay shuruud buu leeyahy ikraaha muctabarka ah ikraaha markaan usoo noqono shuruud muctabara buu leeyahay wa min shuruudi alikraahi shuruudda muctabarka oo haddii la helo la dhihi karo qofkan waa la ikraahay axkaamta ka dhalataana waa waa loo cafiyey laleeyahy afar shardi kan koowaad waxaa weeyaan an yakuuna faaciluhu qaadiran calaa iqaaci maa yuhadidu maa yuhadidu bihi wاlma'muuru caajizan can اdafci low bilfiraaq shardiga koowaad wuxuu leeyahay qofka wax qasbaayo oo mukriha ah <coughs> inuu awood u leeyahay waxaan uu ninkan ku handadaayo inuu samay karo ninka ma'muurkee la amraaya mukraha ee la qasbaayana inuu iska difaaca inuu ka caajisay walow bilfiraar haba ka ordaba orod baxta ha ahaatee orodna ma ordi karo mana iska difaaci karo ninkan ninkanna waxa uu ku handadayo waa samay karaa ayb maalan waxaa la yidhi waxaan sameey haddii kale waa lagu dilayaa kan waa awoodaa inuu dilo isagiina inuu iska difaaco ma awoodo difaaca xataa oradaa ku jira marka hadduu ka carari karo um, ikraahu muctabar maaha markaas waa carar baa laleeyahay an yakuuna faaciluhu qaadiran calaa iiqaaci maa yuhadidu bihi wاlma'muuru caajizan can اdafci ilow bilfiraar shardiga labaad waxaa weeyaan an yagliba calaa danihi annahu ida mtanaca waqaca bihi dalika danigiisa haalibkaa ninkan la qasbayaa waa inuu ku ku dareeray ou haalib ku yahay haddii uu diido in la dilayo danigaaga waa inuu u badan yahay haddaad waxaan diiddo waa lagu dilayaayo waa maqan tahay taas marka in danigiisa qaalibka ay ku jirto laakiin haddaad is leedahay war ninkan haddaad maya tiraahdo inuu ku dilana waa iska dhici kartaa inuu ku dilinna waa dhici kartaa oo dani haaliba dhinacna uusan raajix ahayn maalan markaas kaloo ikraaha muctabar maaha shardiga saddexaad an yakuuna maa haddada bihi fawriyan ama maa huddida bihi fawriyan waxa lagu handadaayana waa inuu yahay wax fawri ah haddii la yidhaahdo bisha soo socota soddonkeeda haddaadan waxaan samaynin waa maqan tahay waa lagu dilayaa adiga waxaa lagu handaday fawri miyaa mase maa ma ahan fawri isla markiiba waa gaaloobay inuu hore ka dhaho maaha iska sug ilaa aakhir laxda ayb daqiiqadda ugu dambaysa haddaad doonto iska dheh w adhehla laakiin shaygii oo aan fawri ahayn inay haddaba iska qabsato ma maya shardiga afaraad waxaa weeyaan allaa yadhara min alma'muuri maa yadullu calaa ikhtiyaarihi ninkan la qasbaayo waa inaysan kasoo muuqanin wax tusaayo ikhtiyaarkiisa ninka mukraha ma ogtahay ficilka uu samaynayo ficil ikhtiyaarkiisa ka baxsan waaya layidhi haddii adiga ikhtiyaarkaagii laga arka meeshaas oo nooc ikhtiyaar ah ku yeelato waa u dhammaatay ikraah markaa ma jiro ayb ibnu xajar fatxulbaariga kitaabu likraah awalkiisao shuruudan ku sheegay juska labiyo tobnaad ayb juska labiyo tobnaad kitaabu likraah awalkiisa shuruudahan marka yaa ka helaysaa ayb ikraahi marka waxaa jira maa yubaaxu bilikraah wamaa laa yubaax dhinac kale wax ikraaha la banneeyo waxaan la bannaynin kow atalafudu bikelimati اlkufri waa bannaan yahay ikraahiya haddii shuruudahan la helo gaalnimadii ku dhawaaq lagu yihaha kelmadii ku dhawaaqdo ma ku gaaloobaysa man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan kan labaad waxaa weeyaan alqitaalu اlmuxaram dagaalka xaaraanta ah lixaqillaahi xaaraan u ah ayb bilaa khilaafin ma banaano isagana ikraah kuma banaano qorigan hoo qaado dagaalkan xoog ku gal qofkan marka aada aada dilaysidna waa muslim macsuum waa la ikraahay ma jirto ayb kan saddexaad zinada laa yubaaxu bilitifaaq iyadana naagtan ka zinayso ikraah ma gasho maxaa yeeley zinadii waxay yidhahdeen waxaanba la tasawuri karin inay dhacdo duuna ikhtiyaari zaadi nooc ikhtiyaarkiisa unbaa soo gelaya ayb meeshii markuu galo liwaadkaa la mida isagana nacam ayb laa yubaaxu bixaalin isagana ikraah laguma baneeyo liwaadka qadafka qofkan waxaa lagu yidhi qadaf cay ayb xaafid alcalaa wuxuu sheegay aladii taqtadiihi qawaacid اlmadhabi fiihi ibaaxatuhu qawaacid ulmadhab waxay keenaysaa inay inuu bannaan yahay waa lagu dirqiyey waa lagu dilaa haddii kale ninkan cay zani ahow dheh haddii uu dhaho maku dambaabayo waa yeeli karaa lix sariqada tuugnimo nacam ayb oo tuugnimada waxaa la mida ka itlaafi maali lgayr qof kale maalkiisa baabi'i lagu yiri nacam haddii kale waa lagu dilayaa wuxuu leeyahay xaafid alcalaa-i fa yubaaxu bihi waa la waa bannaan iyadana naf hadda ku gooyeysa male maal un baaba ayaa ayaa ayaa baaba ahay naf iyo maalna naf baa koo ah. qofkan wax ka soo xad haddii kale adaa maqan oo lagu dilaya ka soo qaadaa maalka naftiisa soo ugu badbaadsan sidaasuu leeyahay shurbu lkamri khamradan meeshan taa lacab haddii kale waa lagu dilayaa waa bannaan tahay iyadana ayb wa yubaaxu bihi qacan iyadana saasuu yidha ayb shurbu lbowli wa akli lmaytati kuwaasna waa bannaan yihiin kaadi iyo bakti baa cun lagu yidhi iyo waa ikraah waa isagoo ku bannaan yihiin shahaadatu zuur nin baa meelaha kaasoo qabtay waa lagu dilaa haddii kale markhaati been a noo furan shahaadatu zuurka marka waa la kala tafsiilah ku jira haddii shahaadadu ay ka dhalanayso qof dilkiis muslima macsuuma ay ka dhalanaysa ma banaana haddaynan ka dhalanaynin oo maal iyo wax lamida ah, wax ku tacalluqa ay tahay waa ku badbaadsan karaa naftiisa dilkii baa loo celinaa iyado ciz bin cabdisalaamna saasuu leeyahay alqawaacid اlkubraa waa sooman tahay xoog baa biyo ku cab lagu yidhi waa lagu afuriyey ikraah waa soonkaaga waa jiraa haddaa iska cabtid dhib ma laha wax ikraaha laga suuraysto iyo waxaan laga suuraysanin baa jiraan afcaal اlquluub ikraah lagama suuraysa karo wax qalbiga ku tacalluqo ikraah ma laga suuraysa karo walidalika ilahi wuxuu yihi man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطmaئinu biاliimaan qalbigu haddii marka iimaan uunan ku xasilnayn ma la khatar ayb marka ikraahi maxaa laga suuraysa karaa afcaal iyo aqwaal afcaashana khilaaf baa ku jira waa la haystaa iyadoo laftirkeeda ikraahu muxuu ku xasilaana waa iyadana baab kale muxuu ku xasilaa ikraahu ku yimaadaana alimaamu nawowi waa dabdi daabit buu sameeyey wuxuu yidhi alikraahu yaxsulu bikuli maa yu'hiru alcaaqilu aliqdaama calayhi xadaran mimaa hudida bihi wax allaale wixii bani aadamku <clears throat> caaqilka ah oo hore hore u galo isagoo ka cabsanaya waxa lagu handadayo dhan yani bani aadam caaqil ah oo shuruuddan hadda aan sheegnay markay taagan tahay shuruuddii hore bani aadamka caaqilka uu dooran lahaa inuu waxaan lagu handadaya intuu geli lahaa tan oo iska qaadan lahaa taasaa ikraah uu ku xasilaan ayb wadalika yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas walafcaali almatluuba dadkuna waa ku kala duwan yihiin ashkhaastuna waa ku kala duwanaan karaa ayb fitnadii mixnadii markay jirtay khalqulqur'aan oo dadka la cadaadi jiray oo la dhibi jiray dadna cazaaimay casiimada iska qaateen dad waxay mar dambe ay ruksadii iska qaateen markii dhib badan loo geystay qaarna dhibka ugu dhowba markii lagu sameeyeyba horey ka ay ka ogolaadeen daahiran baatinkana caqiido saxiixay ka haysteen intaba waa iskugu jiraan dadku marka dadka isku maahan adkaysi maahan taas marka alimaam nawowi wuxuu le dhinacaas adkaysiga dadka lagama fiirinaayo dadkao dhan nin adkaysi badan oo kale lagama soo qaadaye <clears throat> qofka caaqilkaa wuxuu u dooran lahaa oo uga cabsan lahaa waxaan lagu handaday ou isagoo iska ilaalinayo ka cararaayo ou qaada wixii uu qaadan lahaa ou hore hore ugu geli lahaa ka unbu ayuu ku xasilaa buu leeyahay waxyaabaha qofka lagu cabsi geliyana waxaa dhici karto <clears throat> shaksi inay waxaan ay u tahay khatar shaksina aynan khatar u ahayn ayb suyuudi ashbaahu nadaairka iyo saa kusoo guuriya isagna qaar waxay yidhaahdeen ikraahu wuxuu ku xasilaa qatli bis ama qatli iyo qadci xubinaa laga goynayaa waa lagu dilayaa ama darbi aada looga cabsado garaac aada looga cabsado oo halaag qofka gaarsiiyo ayb taasay shardiyeen qaarkoodna ama xabsi dheer ayb ama in maalkiisii oo dhan inta laga qaato la gubo laga baabi'iyo maalki ayb waxyaabahaasay qaar yidhaahdeen alitlaafu bilmaal alqatlu alqaطcu adigu marka daabitkan imaamu nawowi un ka raaca qaala almualifu raximah llah wuxuu yihi marka wahada min kamaali juudihi marka markuu leeyay lakin maca alitlaafi yahbut اlbadel wayantafi الtaahiimu canhu wazalalna haddii ad aada ikraah wax ku hadlayso ama aada ku hadlaysay gef iyo wax lamida iyo hilmaan xoolihii aa baabi'isay ma dimadaada laga rabaa un mar dambe waa lagaa rabaa wahaada min kamaali juudihi weeyaan kan ilaahay deeqdiisa kaamilnimadeeda wa karamihi tacaalaa wa raxmatihi naxariistiisa dhammaystirnaanteeda waa bicibaadihi u naxariiso annahu lamaa kallafa cibaadahu addoommadiisa markuu kallifay biawaamira awaamir uu ku kallifay yafcaluunahaa ay samaynayaan wanawaahiya iyo wax uu ka reebay oo yajtanibuunahaa ay ka dheeraanayaan annahu idaa sadara minhum hadduu kasoo fulo ikhlaalun dhimid dhimid bilma'muuri shaygii ma'muurka ahaa ay wax ka dhimaan aw irtikaabun ama korid lilmaxduuri shaygii layska reebay ay fuulaan nisyaanan ilowshiyo darteed ow qad'an gaf dartiis ow ikraahan dirqin darteed an yacfuwa canhum inuu ilaahay iska cafiyo wayusaamixahum annahu yacfuu canhum wuu iska cafinayaa alla wayusaamixuhum waana saamaxayaa liqowlihi sala allahu calayh waali wasalama cufiya liummatii can alkhaa'i waاnisyaani wama stukrihu calayhi ummaddayda waa laga caafiyey waa laga cafiyey gefka waxay ku samayso hilmaan waxay ku samayso iyo wama stukrihuu calayhi iyo wixii lagu dirqiyo ruficana waa xadiidku saas u ahaa <clears throat> qaala bnu rajab radia allahu canhu fii sharxi اlarbaciin jaamic اlculuum alxikam ka wa ayb bacdamaa dakara nusuusa daallata marku sheegay nusuustii tusaysay calaa rafci اlإثmi dembigii in la qaaday can ilmukhdi'i qofka gefka wax sameeyey wannaasi iyo ninka naasiga dembigooda in la rafciyey markuu sheegay waxa uu yidhi wal adharu sida xooga badan wallaahu aclam ana annaasiya ninka wax hilmaamay walmukhdi'a iyo midka aan camdi wax u samaynin inamaa cufiya canhumaa waa la cafiyey bimacnaa rufica alimu canhumaa dembigaa laga qaaday lianna alima dembiga muratabun mid la ratib maayo waa cala almaqaasidi waanniyaati lianna alima dembiga muratabun ku laga ratibaayo cala almaqaasidi maqaasida iyo iyo niyaadka mar haddii qasad aanu jirin marka niyadiisii kasoo fulay oo kasoo baxay oo ficilkan uu ku sameeyey ama qowlkan uu ku sameeyey aan jirin dembigii kaasuu ku xidhnaa awel ayb cala almaqaasidi wاlniyaati wاnnaasi wاlmukhdi ninka naasiga iyo midka waxgafayna laa qasda lahumaa qasad maba laba iyaga nin wax ilowsan iyo nin aan isagu waxaan camdi aanan u samaynayn iyagu qasad ma leh kuwaas falaa ima calayhima waamaa rafcu laxkaami axkaamtii koryeelisteedii falaysa muraadan min hadihi nusuus rufica can ummati alkhata wanisyaan ma soo gelayo leh axkaamta axkaamta xadiidkan ma looga hadlin falaysa muraadan min hadihi nusuus fayaxtaaju fayuxtaaju markaa waxaa loo baahanaya fii hubuutihaa sugnaanshadeeda iyo wanafyihaa nafyinteeda ilaa daliilin aakhar baa loo baahanaya zubayr marka sharaxa culummada aaduu muhiim u yahay nacam wuxuu ku leeyahay rufica can ummati alkhada waannisyaan ta'hiimka waa iyo dembiga qof wax hilmaamay ama qof khada wax u sameeyey lama dembaaji karo laakiin axkaamtii iyada ma lala imaanayaa ma la damaanayaa kan kama hadlin uu kuleeyahay xadiidkan nacam waa in adilo kale la raadiyo marka kutubta iyo marka la akhrisanaa ama axaadiista siibo shuruux fara badan ma laga maarmaayo qof waxaa arkay kitaab u akriyaa matni buu ka akrinaa matni wax sharaxa ma soo fiiriyo isagii waa ku tasarufaya dhow marka nusuustii sharxeedii qaladaa ka imaanaya marka weligaa haddaa kitaab arbiciin kitaab yaraa lagu tiriya haddaa akrinayso shuruuxdiisa culimmadaas adoon kasoo fiirinin dadna hawa akrin adii kaloo dambaabaysaa jaamiculculuumka fiirisayaa ama shuruuxda culimmada shuruuxdooda mar walba fiirfiiri haddii laakiin matni wax laga akriyo waa dhibaato sidii meeshii la doonaa qofka iska geyna daliil kale marka in kan loo raadiyo wاlkhaطأu khaطأna an yaqsida inuu qasdo waayo bificlihi isaga ficilkiisa shay-an ula qasdo fayusaadifu ficluhu ficilkiisii baa wuxuu haleelayaa hayra maa qasadahu wixii wuxuu rabay waxaan ahayn masalan waxbaa rabtay inaad wax ku tuurto waxbaa inaad samaysan rabtay maal baad rabtay inaad meel ka qaaddo kaagi maal baad meel ka qaadayso kaagi ahaa qasadkaagu saasu ahaa adiga mid kalaa qaadayba ismana ogin marka ficilkaaga qasadkii aad rabtay iyo mid kalaa kii aad rabtay maahna mid kale u daboolay ficilkaagii milu an yaqsida inuu u uqasdo qatla kaafirin gaal dilkiisa fa yusaadifa musliman oo haleelo markaan gaal buu rabay inuu dagaal buu ku jiray gaaluu rabay marka inuu dilo maalan nin kalea marka ay oo aan gaalkii ahayn oo muslima oo dagaalkiiba kula jiro ayaa xabaddii ay uga dhacday ayb dembi iyo rafcu eh, tahiim ma leh la tahiimin maayo ma la dembaajinayo wanisyaanu hilmaankii an yakuuna daakiran lishayin marka sidaan marka la leeyahayna maaha yani waxaa weeyaan waxyaabaha isdilaamka keena waxaa la yidhaha isdilaam isdilaamka waxaa waaye yacni in umam ay ku baaba-aan waxyaabaha dhalinayo baabkan oo kale waa adag tahay inay soo galaan cizi ibn cabdisalaam wuxuu leeyahay qof muslima gaal dilkiisa hadday imaanayso ama ay ka dhalanayso muslim badan dilkooda iyo yacni masaalixda xaggay u badan tahay mafaasidda xaggay jirtaa gaalkan haddii layska daayo si kale ma loo dili karaa iyo baab walba markuu soo xirxirmo saas marka qofkii mafaasidda haddii la baaqi yeelo gaalkaasna muslimiintao dhan ay ku dhacayso mafsada kulliya hadday imaanayso qurdubina waa sheegan mafsada kulliya hadday imaanayso waana isdilaamka mas'alada la dhahee ma banaanaanayso tatarusna baabkaas ma aha nacam qof muslim oo gaal uu iskaga dhigay cadow oo muslimiinta uu iskaga dhigay oo kale ma la mid noqonayso haddii marka mafsadaduna waa inay kulli noqoto wasiiladana waa inay noqoto mid qaci ah oodan iyo waxa aynan yeelanin sa ay noqoto siyaabahaasuu shardiya alimaamu alqurdubi tafsiirka suurat lfatxi iyo meelahaasna ayb aduu marka baab ijtihaad iyo cilmi aqoon dagaaleed wax ka furan waayo taas masaladaas hadda maahan midda aan ka hadlayna ayb ee iyadooba dagaalkii layskaga jiro qofkan uu gaalkan xabad uu ula qasday dhinac martay oo cid kale markaa ku dhacday qof kaleoo muslima ku dhacday iyo saasoo kale weeyaan marka taahiim iyo dambaajin iyadu ma laha qasadkiisii qasadaan ahaynoo ku ayuu ku asiibay nacam ayb dadka marka niyaadkoodaa lagu soo bixinayaana xadiidka dhahaya macnahan ma sheegaayo maxaa yeele hajma samaawiya iyo layskagama qiyaas qaato iyo ficil adiga aad samaynaysa nacam ayb zayn bnu lmunayir juska afaraad fatxulbaariga saasuu saasuu leeyahay nacam ayb yubcauuna calaa niyaatihim yani cuquubo ilaahay samaynaayo oo ummaddii ou hadhow niyadooda kusoo bixinay adiga midaa samaynaysa ugama qiyaas qaada kartid qiyaas macalfaariq qiyaas waxaan ujeedaa fii muqaabili qiyaas waxaa weeyaan asalkii farciisu aynan islahayn waayo qiyaas maca alfaariq ayb wanisyaanu nisyaankii an yakuuna inuu ahaado weeyaan qofka daakiran lishayin shay wax qof yacni inuu xusuusan yahay fayansaahu waa iloobaya cinda alficli ficilka agtiisa wakilaahumaa macfuwun canhu ilaa an qaala intuu ka yidhi alfaslu الthaani fii xukmi اlmukrahi wahuwa nawcaani axaduhumaa man la اkhtiyaara lahu bilkuliyati qofaan sideedaba khiyaar lahayn walaa qudrata lahu cala اlimtinaac qudro iyo awoodna aanu lahayn imtinaac inuu iska celiyo kaman xumila waa qof la qaaday kurhan karhan qasab lagu qaaday oo udkhila la geliyey ilaa makaanin meel xalafa uu dhaartay cala alimtinaaci inuu ka joogo min dukhuulihi gelisteeda meel aad ka dhaaratay inaad gasho ayaa nin inta ku xambaaray aadan iska celi karin oo meeshuu ku geliyey ow xumila karhan ama dirqi baa lagu qaaday waduriba bihi hayruhu hayrkii baa lagu dilay marka isaga xataa maata intuu ka dhintay dalika alhayru hayrkaas marka ficil dhanba maba lihidba adiga marka ikraaha qatli kama xasila lama dhahayo taas hadda maaha waxuu ka hadlay baa inta lagu qaaday yaa qof lagugu kor tuuray marka markaasaa qofkii saasuu ku dhintay oo lagugu dilay qofaa lagugu dilay taasoo kale maya iyo qofkan dil waa kala laba oo adi ikhtiyaarkaagii ku dil ayb waduriba bihi gayruhu xataa maata dalika algayr ilaa u ka dhintay walaa qudra walaa qudrata lahuna cala limtinaaci uusan u lahayn inuu iska celiyo ow udjicat almar'atu naagtii baa la jiifiyey uma zuniya bihaa waa laga zinaystay min ayri ayb min gayri qudratin qudra la-aan cala alimtinaaci inay markaa iska manciso iska celiso la-aanteed fahada laa ima calayhi bilitifaaq dembi malekan bilitifaaq walaa yataratabu calayhi xinun dhaarfurna ka ratibmi maayo cinda aljumhuuri waqad xukiya can bacdi salaf waxaa laga xikaayooda kanaqaciyi fiihi khilaafun uma qaala waxa uu yihi anowcu haani man ukriha qofkii la dirqiyey bidarbin garaacis ow gayrihi lagu dirqiya xataa facala intii uu ka sameeyey fahada alficlu ficilkaani yatacallaqu bihi takliif takliifkaa ku tacalluqay adaa lagu diray inta lagu garaaco wax lagu yeela adiga ficilka adaa samey lagu yidhi labay kala teede ogow marka adiga lagu qabtay inta lagu xambaaro meel lagugu tuurayo ficilkaagii maahan kaasoo iyo marka adiga inta lagu handado la yidhaha adiga ficil sameeya waxaa yeel fahada alficlu ficilkaani yatacallaqu bihi takliifu takliifkaa ku tacalluqayo fa inahu yumkinuhu waxaa suurtagal u ah anlaa yafcala inuunan samaynin fa huwa isagu mukhtaarun lilficli waaye mid ficilkii doortay laakiin laysa qaraduhu ujeedkiisu maaha nafsalficli ficilkaas uma jeedo bal wuxuu u jeedaa ujeedkiisu dafcu darari canhu dhibka inuu iska riixo fa huwa mukhtaarun min wejhin ninkan wej marka laga fiiriya waa nin mukhtaara hayru mukhtaarin min wejhin wej kale marka laga fiiriyana nin dirqisan walihaada ikhtalafa annaasu way isku khilaafeen hal huwa mukalafun am laa ninka mukraha mukalaf miya mase maahan waa isku khilaafeen fuqahada waitafaqa alculamaau culimadu waxay isku waafaqeen calaa annahu low ukriha haddii la dirqiyo calaa qatli macsuumin nin macsuuma dilkiisa lagu dirqiyo lam yasaxa lahu qatluhu dilkiisa uma ansaxaayo fa inahu inamaa yaqtuluhu wou dilayaa biikhtiyaarihi buu ku dilayaa waftidaa'a nafsihi biqatlihi nafsadiisau furanayaa biqatlihi buu ku furanayaa ninkan dilkiisa haadaa ijmaacun min alculamaa'i almuctadi bihim culimada la tirsada ijmaacooda iyo khilaafkooda agtooda ijmaac buu ka yahay ayb uma dakara bacda hada wuxuu sheegay ana alikraaha cala alaqwaali aqwaasha marka ana alikraaha ikraaha dirqinta cala alaqwaali laysku dirqiye hadal hadal baa lagugu dirqiyey macfuwun canhu weeyaan laa ya'hamu linsaanu insaankii ku dembaabi maayo idaa ukriha calayha haddii lagu dirqiyo waa aqwaashaas wa ana alikraaha cala alafcaali afcaashoo laysku dirqiyaana fiihi khilaafun bayna alculamaa culimada dhexdeeda khilaaf baa kyaa ka jooga laakiin qowlka laftirkiisa marka la cafinayo waxaa weeyaan waa marka uusan ka dhalanaynin qof dilkiisa muslim maxkamadaa lagu keenay markaasaa la yidhi markhaati fur xoog ku markhaati fur ninkan inuu ninkan kas u dilay ma ku banaano markaasoo kale ila labadiina nin baa la dili lahaa awel maogtahay marka qowl waayo ikraahan oo kale ma la dhahayo maxaa yeele qowlkan waxaa daba socdo oo ka dhalanayo dil ayb kaas marka cizi bin cabdisalaam iyo xaafid alcalaa-i iyo sidaasay dhaheen waa soo sheegnay ayb ma'muur iyo manhi hadday kala yihiinna waa soo tilmaanay ma'muuraadka waa in lala yimaado manhiyaadkuna waa in calaa-i kitaabkiisa la yidhaha nadmu lfaraa'id limaa tadamanahu xadiidu dilyadayn min alfawaa'id xadiidka dulyadayn keligiisuu kitaab weyn ka alifay nadmu lfaraa'id la yidhaha madbuuc ah kitaabkaasuu marka aada uga hadlaa masaa'il baabkan calaaqa si ula leh sahwiga iyo nisyaanka ayb walxaasilu waxa uu yidhi ana alima dembiga marfuucun weeyaan mid la kor yeelay can haa ulaai alaaa laga kor yeelay mukraha iyo mukhia iyo ninka kale isaguna naasiga ah wa ama damaanu laakiin damaanka idaa atlafa nafsan hadduu naf baabi'iyo hilmaan uu ku dilo ow maalan ama maal ou talfiyo u baabi'iyo isagoon u dan lahayn fayadmanuuna way damaanayaan lianna damaana maxaa yeele damaanku muratabun ku la ratibay waa calaa nafsi اlficli baa laga ratibay walitlaafi qasad lagama ratib fiiri marka ismiga iyo dembigu qasadaa laga ratibay laakiin damaanka waxaa laga ratibay ficilka ilmo yar iyo qof waalan iyo qofaan isilowsan iyo qof la qasbay iyo haday maal baabi'iyaan ficil ma dhacay haa damaanku ficilka ku tacalluqaa dembiguna wuxuu ku tacalluqaa qasadka saa u kale ogow marka lianna damaana muratabun calaa nafsi اlficli buu <clears throat> ayaa laga ratibay walitlaafihi itlaafkii baabi-intii sawaaun waxaa isku mid a ah, qasada inuu uqasday am lam qasada qasadaya ow lam yaqsid ama yaanu uqasdinaa waa ama limu dembigii fa muratabun cala lmaqaasidi laakiin dembiga maqaasidaa laga ratibay marka qawaaciddan qofku hadduusan aqoonin wax badan qadihii baa ku xihan fiqigii baa ku xihan yani marka masaa'il badan baa haddaan waxyaabahan usoo noqonaysa wabilahi towfiiq sal allah slam ala nabina